lilasbaxi ililaau maa lam yaqsidi fii murdicin maslaxata lilwaladi tatluqu bilmuddati linucmaan wagayruhu yarfacu lisulطaani fain yafi lahaa wailaa saraxa fain abaa طalaaqu qaadin صaxiixa wالظaahiri yaxbisuhu wabaa'inu lilxanafiyi da طalaaqu اlkaa'inu wamaaliku sharaطa an yujaamica fii ciddati licaddihi muraajica wacaa'idu iilaa'uhu in jadada nikaaxaha limaalikin waaxmada aliilaa fi luga waa xalif waa dhaar aalaana waa la idhahdaa italaana waa la idhahdaa qur-aanka markaa labadaba way ugu timi liladiina yu'luuna min nisaa'ihim aalaa oo rubaaciya bay ka timi walaa ya'tali ululfadlina italaa oo khumaasiya ayay ka timi waana isku macno dhaar un weeyaan laakiin isilaax baa ku tacalluqay isilaaxaasoo liladiina yu'luuna min nisaa'ihim arrinta ay ka hadashay ku saabsan markaa isilaaxii buu tacriifinaya wuxuu yidhi E, ilaauhu qofka markaa ilaagiisu waa kii isilaaxiga ahaa xalifuhu bitarki wadci zawjatihi waa dhaarta uu ninku ku dhaaranayo inuu jimaaci zawjadiisa ka tegayo intaasuun tacriifku kuma dhanne wactabiran bimuddatih waxaad kusii sii ictibaarisaa ood kusii maarata ictibaar kusii qaata tacriifka dhammaystirkiisa ka sii qaadanaysaa ood kusii cabiraysaa mudadiisa oo tacriifkii ka mid ah lilxanafiyi ulu caami way isku khilaafsan yihin markaa muddadii xanafigii wuxuu leeyahay arbacat ashhur waa ulu caam sanad uluskii washturia ligayrihi ayrkii waxaa loo shardiyayaa ziyaadatun intaa wax ka dheeraada fiimaa dubida sida lasoo sheegtiyey markaa jumhuurkii xanafiyadii muddadii isku haysta liladiina yucluuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur markii la yidhi ayaa jumhuurku waxay leeyihiin afartan bilood qofka waa la siiyey marka axkaamtii iilaagu waxay qabanaysaa markii afar bilood wax ka dheeraa ah uu ku dhaarto ilan afartan xaq baaba u leeyahay uu ku dhaaran karaa markii ay dhammaatana dee dhaartiiba dhammaatay jimaaci iyo wax walba ay soo noqonayaan markaa wax afarta bilood wax ku xidhani ma jirtaba ilaa afartii bilood waa arrin markaa uu xaqu leeyaho u banaa xanafiyaduna waxay leeyihiin afar bilood buu leeyahay markii la yidhi waxaa loo jeedaa afar bilood hadday ku gaadho oo afartii bilood dhexdeeda uu soo noqon waayo way ka furmaysaaba oo waqfi iyo waxaasi looma baahanayaba haddaba wuxuu yidhi lilxanafiyi ulu caamin ulu caam buu leeyahay washturita ligayrihi ziyaadaة fii ma dumid kaasi marka waa qofkii xorta ahaa addoonkiina waa la mid shaaficiyada iyo xanaabiladu sida ay leeyihiin oo waa arrintani waa arrin ku tacalluqda sabirkii muddada gabadho ay arrintan u dulqaadan karto taasina kuma kala gedisna fidi iyo xorriyad kuma kala gedisna ma aha arin markaa xaggii markaa waxa weyaan xuquuqdii eh, maaragta awoodihii ninka la siinayey wax ah arintani ma aha markaa kuma kala duwanaanayaan laakiin wuxuu uhi wamaalikun imaam maalik yushairu muddadii wuu kala barayaa liriqihi addoonnimada ninka sababteed haddii ninku addoon yahay wuxuu leeyahay laba bilood iyo ziyaado markaa dabcan markaynu leenahay eh, jumhuurku afar bilood iyo ziyaada bay leeyihin ziyaadadaasi ma xadidna waa in uun waqti waktiguun ay suuroobayso in ninkii la soo qabto dee maxkamadii la geeyo haddii markaa dee wax aan maxkamadda lagu geyn karan uu sameeyo dhado afar bilood iyo laba daqiiqadood buu yidhi maalan daqiiqatayn de wax maxkamad lagu geyn karaya maaha laakiin waa dambiile wuu dambaabay oo ismigii ilaaga ila waxaan waa xaaraan ilaagu waa xaaraan iyo dagaarka soo socdaaba marka ismigii ama dembigii ilaaga wuu ku dhacay laakiin dee maxkamadgeyn iyo axkaamtii kalaan suuroobeyn kana markaa laba bilood iyo wax ka dheeraada ayuu u shardiyayaa kal xanafiyi xanafigii baa lamid oo isaguna addoonnimadii wax ku qaybinaya laakiin muxuu yidhi laakiin ilayhaa yandur iyada dhinaceeduu eegayaado de abu xaniifa saynu horena soo aragnay mar walba waxtabara nucmaanu biniswaan isagu dumarkuubuu ictibaarinaya hadday dalqadihii noqoto hadday ciddadii noqoto hadday igaaga noqoto bar walba dhinacaanu ka eegayaan qolyaha kalena barba dhinacbay eegayaano ciddadiina xagga dumarka waa kuwii ka eegayey waxyaalahan kalena ninkiibay ku munaasib yihiin xaggiisii ka eegay xalifuhu billaahi aw biصifatihi lilxambaliyi min shuruui sixatihi min shuruui sixatihi shuruudda markaa uu ku ansaxaya waxaa ka mida ah lilxambaliy uga mida ah xalifuhu bilahi aw bisifatihi inuu ilaahay ama sifadiisa ku dhaarto ayaa shuruudda ka mida ah. marka laakiin qolyaha kale taa shardi kama dhigayaa eh, haddii wax kasta oo markaa ku xiro jimaaceedii u diidaya uu sameeyo ayaa keenaya maalan oo kale wuxuu yidhi in waditu kifa anti taaliq haddii jimaac haddii aan ku jimaaco waad furmaysaa waad furan tahay marka beeshii maxamed se uu furinkii isaga ilaaliyo waa inuu de jimaacii ka dheeraado waa ilaa sida markaa jumhuurku ay qabaan aban shaafiyada iyo de khilaafuu jira madaahibta kale dhexdooda haasatan shaafiyado kale khilaafuu jira lakiin muctamadku maynu dainta badan sheegayna mar haddii sidii kale u madhab qabeen waxay leeyihin waa iilaa waxaa lamid ah hadduu ihaahdo in jaamactuki fa cabdii xurun wuxuu noqonayaa waa marka waa maxay waa wax kastoo uu iltizaamo oo deetana kalifaya inuu jimaaci iska ama in wai'tuki falilaahi calaya an asuuma kada waxaasoo dhan waxay noqonayaan cinda aljumhuur iilaa bay noqonayaan laakiin xanaabiladu waxay leedahay waa marka ku dhaarta uun bilaahi aw bisifati xalifuhu bilaahi aw bisifatihi lilxambaliyi min shuruuطi sixatihi bay ka mid tahay liladiina yu'luuna dani leeyi waa dhaarfii caada ka xaalifin limaalikin wa axmada taariku waطihaa diraaran wactida ka xaalifin waxaa lamid ah kii dhaartay limaalikin wa axmeda maalik iyo axmed waxaa ah taariku wadcihaa kii jimaaceeda ka dheeraadee ka tegey diraaran si uu u dhibaateeyo wactidaan markaa xadgudubah maba u dhaaranba uu maaragtay waxa weeyaan u dhowaan waayey waanay ka muuqataa inuu arrintaa ku dhibayo deetana afartii bilood baa la gaadhay way dhammaatay halkiisii uga sii hayey waxay leeyihiin axkaamtii ilaagu way qabanaysaa labada madhabee kalena waxay leeyihiin de dhibaata meeshan way taallaa oo waa dhibaateeyey waa iidaa bidaal waa dhibaatay laakiin iilaa maaha bay leeyiin fayahamu isma aliidaai laa isma aliilaa'i bay yidhahdeen oo iilaagu waa waxa waa iidaa gaara waa dhibaatayn gaar ah markaa waa dhibaatayntaasi waanu ku dambaabayaa maarata gabadha u dhibaataynayo laakiin axkaamtii ilaalu dee ma qabanayso ladiina yuluuna min nisaa'ihim baa leyii dhaar baa halkan dhashay lilaصbaxi اlilaau maa lam yaqsidii fii murdicin maslaxata lilwalad alilaau ilaagu lilasbaxiyi cinda alasbaxiyi maa lam yaqsid waa markii aanu u qasdin fii murdicin markii ay gabadh tahay gabadhma nuujinaysa maslaxatan lilwaladi danta ilmaha waa inaanu ilmaha u danaynayn si uu ilmaha ugu danaynayo isleeyahay uur iyo waxyaalaha ka qaadi ayuu deetana u dhahday wallaahi lan ujaamicaki amsaa ashhur wallaahi laa ujaamicka khamsata ashhur buu yii xataa alwalad min aradaac marka maalig wuxuu leeyahay halkanta iidaa ma jiro iidaa yani dhibaatayn ma jiro ilmihiibuu maslaxad markaa waxa weeyaan meesha uga raadinaya iyada lafteedina arrintaa inaanay kaba xumaanayn bay u badan tahay marka way iska caadi qolyahan kalena waxay leeyihiin maya kol haddii la kuma dhaarin kartid afar bilood unbaa shareecadu ay ku siisay wixii ka ziyaaday ictidaa buu noqonaya iyo xadgudub marka iila buu noqonayaa taluqu bilmudati linucmaani taluqu gabadhi way furmaysaa bilmudati bimudiyi lmudda muddadii markay dhammaato linucmaani abu xaniife agtiisa afartii bilood markay saa u go way furantayba wahayruhu yarfacu lisulaani hayrkiina maxkamaduu geynaya fa in yafi lahaa haddii uu markaan u soo laabto dee warku waa dhan yahay wa ilaa haddii kalu soo laaban waayo saraxa inuu furo de oo fur baa la odhanaya wey furaya fa in abaa hadduu diilo alaaqu qaadin saxiixa qaadiga dalaaqiisa ayaa la tasxiixin waظaahiri yaxbisuhu daahirigu wuu xabisayaa une waa alaaq ma laha xanafiyadii maxay leeyihiin afartii bilood markay dhammaadaan isagoon jimaacin saasay ku furantay maxaa yeele muddadii la siiyey intanay ahayd fain faau hadday soo laabtaan ay fil ashhuri bay leeyiin bilaha dhexdooda hadday soo laabtaan faina allaha afuur raxim wain cazamu alaaqa faina allaha samiicun calim markaa wain cazamu alaaqa waa ninkii waxay leeyihiin afartii bilood gudahooda ku soo laaban waaye waa min alaaq ku talagalay deetna muruurulwaqtibaaba gabadha ay ku furmaysa jamhuurku laakiin arrintaa way diideen ilaa laba iyo toban saxaabi ayaa laga soo guuriyey in la joojinayo muligan oo markay muddadu dhammaato in la joojin jiray ayaa ilaa laba iyo toban saxaabi laga soo marka hadda waa la joojin jiri macnahedu waa maxay yani waxaa lalahaa fi aw balliq ama ku laabo ama fur oo markii afartiiba la dhammaadeen haddii markaa ay talaaq tahay sidan abu xaniifa uu sheegayo dee joojintaa iyo waqfigaas macna muuse marka waa maxay fa in faau bacda alashhuri weeyaan markay bilahaasi dhammaadaan afarta bilood uu lahaaye wixii ka dambeeya haddii ay soo laabtaan de waa markaa waa dhan yahay dembigoodii horena ilahay waa ka dhaafi haddii kalena fain allaha uu dee soo laabto soo laabto fayadu markaa waa jimaaci maarata waxa weeyaan haddii markaa dee jimaaci uu ogolaado uu la yimaado warkaasi waa dhege haddii uu markaa sidiisii ku adkaysto waa inuu alaaqo hadduu dalaaqi waayo diida maxaan yeelina halkaas iyadana la ysku qabta daahiriyada waana qadiimkii shaafici waxay leeyihiin waa la xirigu si kale malaha gabadhan cid kale ma furi karto isagunbaa furi kara markaa waa in la xiro qaadigu miyaanu furi karin qaadigu ma furi kara qaadigu wax furaya halkuu qur-aanka kaga jira iyo axaadiis qaadi wax furaya kuma jiro nusuusta kuma soo aroori qof waliba laa yualiqu ilaa zawjatahu nin waliba xaaskiisuma fura qaadiguna xaasaskiisu fura cid kale oo wax ka furaya ma jirta ba yidhaah laakiin shaafici jadiidkiisii jumhuurka ayuu ku waafaqayo qaadigii in awooddaa la siinayo sida uu awooddii baycaba u leeyahay marka qofkii xaq ku waajibay iibin kari diiday inuu iibiyo looga iibinayay mukrah bixaqin uu noqonay ayaa tana hadduu hataa diiday kra lafteeda ku iibin waayo qaadigu ka iibinayo tii kale weeyaan halkan haddaba fain abaa alaaqu qaadin saxiixa qaadiga alaaqiisii ayaa la tasxiixinayaa ayuu markaa ku yidhi wاظaahiriy yaxbisuhu ظaahirigu wuu xabisayaa ilaa inta uu de markaa ka furay ama uu ku noqonayo wabaainu lilxanafiyi da alaaqulkaainu wada alaaqulkaainu alaaqan dhacaya ee abu xaniifa u ley markay afartan bilood dhammaadaanba wuu dhacayaa baainu waa alaaq baaina oo aan rajci ahayn laakiin jumhuurku qowlkan ay de markaa waxa weeyaan iyagu ay ku tegeen ninkii fud marka la yhahdo ama qaadiguba uu ka furayo waa alaaq rajciya waxaas yidhi wmaaliku sharaطa an yujaamica fii ciddati licaddihi muraajica wamaalikun imaam maali sharaطa wuxuu shardiyaya haddaba an yujaamica inuu jimaac la yimaado fii ciddati ciddada dhexdeedii licaddihi si loogu tiriyo muraajican mid soo celiyey markuu soo ceshadu raajactuka yidhaahdo rajcadani inay asaxday waxaa lagu ogaanayaa wuu leeyahay malik in uu jimaac la yimaado inta muddada ciddaba uga xamar haddii kale wuxuu ku xambaarayaa nin ku talagalay inuu ciddada ku dheereeyo oo markay ciddadii dhammaatay ay tirahdo waxba haddana dadloo soo noqon ninkii maarata wax weli dhaantiisi in ku taagan yahay kole duu soo ceshiri kole duu soo ceshiri jimaaciadana sii wada maxkamadda adanag iskeenaysa marka haddana dib dalqan kale iyo haddana ciddo kale markaa si aana hawshaasi aanu diraarka intaa legugu geysanin wuxuu leeyahay rajcadiiba maba ansaxaysaba haddii aanu jimaac la imanin deetana saasay baayino ku noqonaysaa laakiin qolyaha kale de waxay leeyihiin arintaas waa iska istislaax aan asal haysanin waxa weyaan rajcadu rajco markaa waxa weyaan jimaac u baahataa may jiri marka mujarad maslaxa in maarata xukun aan meel looga qiyaas qaadan karaya lahay in la dejiyo waa meelaha ay markaa jumhuurka iyo iyo maalikiyadu xaggii markaa itibaac masaalix mursalihi ay markaa isku seegayaan jumhuurkii marka halkan waxay leeyihiin waxaani wadcu shariica ayuu dhowaanayaaba in markaa waxa weyaan shariica la samaynayo oo kale ayuu u dhowaanayaa dee rajcadu waxbay ahayd sidii ahayd bay ahaanaysaa ninkana dee waa dembiil hadduu saa ku talagalay sidaa sameeyo laakiin axkaamtu dee halkeedii ubay ahaanaysaa haddana waa la soo jooji haddana ha furo marka haddana hawciida tirsato hadduu haddana soo celiyo dee haddana waa la qaban dalqadii saddexaad baa saa kaga dhici wuxuu wamaalikun sharada an yujaamica fi ciddatin ciddada dhexdeeda yani intan muddada ciddadu aanay ka dhamaan licaddihi muraajaca si loogu tiriyo nin soo rajceeyey wacaa'idun ilaauhu in jadada nikaaxaha limaalikin wa axmed wacaa'idun ilaauha ilaagiisi nig soo noqonaya weey in jadada hadduu cusboonaysiiyo nikaaxaha gabadha guurkeeda limaalikin wa axmed maalig iyo axmed say qabaa waa maxay ciddadii baa gabadhii baa'in bay noqotay dibbuu usoo guursaday inta heshiiyeen binikaaxin jadiid dhaartii weli miyay taagan tahay waa halkaynu odhan jirnay azaa'il alcaa'id hal huwa kaladii lam yazul aw kaladii lam yacud marka waxa weeyaan shaaficiyadii iyo xanafiyadii waxay leeyihiin waa kaladii lam yacud meesha saaisha nikaax oo dhan saasay shaaficiyaduna ay rajaxaan khilaafku ku jira qawaaciddii mukhtalafkaadaya marka kaladii lam yacud baa loola dhaqmaya marka dhaartii hore ee uu ka dhaartay wallahi inaanan ku jimaacayni maba taagnada oo imika haddii jimaac la yimaado ilaagii ma qabanayo marka hadda dhaartii way taagan tahay yani yani waxa weeyaan xalifkii wuu taagan yahay xalifkii sidiisi ilan xalifku ajnabiyadaba uu qabanaya xalif baa taagana ila baan taagnayn bay leeyiin oo dhaarta caadigii wallahi inaanan waxaa samaynayn dee gabadh ajnabiyada wallahi inaanan jimaacin waad odhan kartaa dhaar unbay noqonaysaa haddaad yowman min adahri guursato oo jimaac la timaado dhaartii way ku qabanaysaa marka waxaa kala duwan xalif iyo iilaa oo dee xalif waa dhaar oo dhan iilaagiina waa dhaar khaasa marka waxaan soo noqonayaa waa maxay waa iilaagii baa soo noqonayo qodaasinay shaaficiyada iyo xanafiyada waxay leeyihin xalifkii wuu iska taagan de ninka hadduu jimaacii sameeyo kafaaratulyamiinkii waa laga doonaya laakiin meeshan ilaa ma yaallo maxaa yeelay nikaaxii xukunkani dhexdiisa uu dhacay wuu zuulayba ukunkanikaax eh, kale ayaa yimi wacaydun ilaahu ilaagiisi waa soo noqonayaa in jadada nikaaxaha nikaaxeedii hadduu tajdiidiyo limaliki waaxmed wey kitaabu ihaar ظihaaru zawjin qowluhu bظulm anti calaya mil ظahri umi kalumi fi الtashbiihi kulu maxrami wanaxwu baطn mil ظahri faclami wfي qadiim الshaafici اlum faqط wظaahiriy اluma wظahra اshtarط limaliki kalumi ajnabiya وaxmedi wfii kaumi الniya والمالكي أمته كزوجتي كالحنبلي في غير من بعصمته وفي معلق بنكح نامض ومالك كالحنفي هنا قضى وإن تظاهر زوجة فمطرح وقيل كاليمين ذا وقيل صح وقبل تكفير فلا يجامع ومن دواعيه لغير الشافعي وقبل إطعام أجاز الظاهر جماعها تمسكا بالظاهر ووجبت كفارة إذ ما, إذ ما يعد وبالظهار عن مجاهد ورد والعود عزمه على الجماع يستقر الحكم بالوقاع وعوده بالوطع عند أحمد الشافعي العود ما لم يوجد لفظ الطلاق عقب الظهار وفي المحل العود بالتكرار وأحمد أحكام, وأحمد أحكام لي لا أجرى فيه كمالك إذا أضر وإن يطلق, وإن يطلق وتعد بعقد فذا لغير الشافعي لا يجدي كفارة الظهار عتق رقبة سليمة عند الملام المثلبة كجنه أو عدم اليدين أو العمى أو فقده الرجلين وفي المحلى جاز ذو النقصان ويجزئ الكافر للنعمان وجاز للنعمان وابن حنبل مكاتب لم يعط شيئا فاعقل وجاز للتكبير والنعمان ومالك ردا كما أباب وعادم يصوم شهرين بلا فصيل فإن يعجز فإطعام جلا ستين للواحد مد فدر والحنبلي ضاعف غير البر وكزكاة الفطر للنعمان lilaswaxiyi lmuddu wathulthaan waman yudaahir min nisaa'ihi jumc bikilmatin kafaaraة lahu tasac washaaficiyi walxanafiyu cadada kajulihim in kulahuna afrada wawuxidat fi haؤulaa can axmadi wain yucid fi imra'ati fawaxidi washaaficiyi walxanafiyu cadada ila ida ma qaalahu muؤkida wma jarى min bacdi takfiirin fala khilaafa anahu jadiid xasla wwaطicu min qabli takfiirin asiib waqiila takfiiru bihi haanin laziim aihaar ihaaru zawjin qowluhu biulmi anti calaya milu dahri ummii zawjka hihaarkiisu waa hadalka uu odhanaya si dulmiga u odhanayo de waa markaa dee yani waa muctadi isagoo markaa wuxuu noqonaya mukalaf waa inuu zawjku yahay baa markaa dee shardi noqonaysa si markaa dulmigii waxaso ihaaru zawji qowluhu bidulmisu dulmiga waa inuu u yidhaahdo oo xaaskiisa ugu yidhaahdo lizawj baa lagu yidhi nahaaru zawjin ay lisawjatii wey anti calaya milu dahri ummii sidaa inuu yidhaahdo dhabarkii hooyada kaladiga tahay hooyada kala diga inuu soo socdo kalummi fi tashbiihi kullu maxram hooyada waxaa lamida marka lagu shabahayo zawjada dhammaan maxram oo dhan marka anti calaya milu dahri binti ama milu dahri ukhti hadduu yidhaahdo waxaasoo dhan wax weeyaan waa soo gelayaan marka qadiimka shaaficiya soo socda laga tago wa naxwu baطnin milu dahrin faclami xubnihii kale ee daahirka ahaa baطni iyo wixii lamidka ahaana waa sidii dahrigii una dahriga laftiisu ma laazinayo xubnihii kale daahirka ahaana waa lamid wa fii qadiimi الshaafici اlأmu faqط wالظaahiriyu اlأma wالdahra اshtarad qadiimka shaafici hooye uunbaa arintaasi aad ku gaar tahay mule anti calaya milu dahri ummi ama anti calaya milu bani ummi sida hadduu yidhahdo um waa meesha laga helay waayo dihaarkii la yaqaanay saasuu ahaa laakiin dee meesha taxriimun baa loo jeedaaye tug kasta oo maxram ah oo lam yadrac taxriimuha ah, taxriimkeedu aan dib ka imanin saasay noqonaysa waahiriyu umma wahar ishtarad aahiriga wuxuu shardiyayaa labadiiba inaan mid laga tegin anti calaya ka ahri ummi waa isaa la yidhaahdo laakiin ka bani ummi iyo hulaas wixii dhammaan magaca laga soo ishtiqaaqood meesha ka saarteen bay noqonaysaa marka wuxuu leey isagu taasi ma soconayso waxba taas waxba ka ratimi maayo limaalikin kalummi ajnabiya maalik hooyada waxaa ula mida gabadh ajnabiya oo hadduu yidhaahdo anti calaya milu dahri fulaana oo gabadh ajnabiya a sheego mudaahir buu noqonayaa jumhuurkii laakiin adu bal xanaabilada iguna waafaqsane kole nuskadii hore maalikiyadu baa ku gaar ahay wa fiika ummi nadaru liniya baa balyo hore u taalo laakiin halkaa wa axmadin bay maalka dhih limaalikin kalummi ajnabiya wa axmadin wa fiika ummi niya wa axmadintu markaa maalik bay ku cadfanta maalik hooyadii ajnabiyadii baa ula mida iyo axmedba suaal mayse xanaabiladii markaa maalikiyadkan way la qabtaa hadduu yidhaahdo anti calaya kadahri fulaana oo ajnabiya ay tahay mudaahir buu noqonayaa bay leeyihiin maxaa yeele waa ka xaaraan qolyahan kale maxay taa u diidayaan waxay leeyihiin ajnabiyana u guursan karaaye oo dhinac bay xalaal ka noqonaysa markaa gabadh muxarama bikulli xaal ah kumuu shabihin wa fii ka ummi niya ka ummii hadduu anti calaya ka ummii oona xubi sheegin ka dahri ummii ka badni muran anti calaya ka ummii ama saasuu yiri marka haddaba sidaa yidhaahdo ma wuxuu u jeedaa xagga ixtiraamka mise bihaar buu yahay xagga xurmadu u jeedaa ixtiraamkuu ujeedaa mise taxriimka laba kala garanayo markaa niyadiisaa la hadduu taxriim wala jeeday bihaar bay noqonaysa haddii uu ixtiraam iyo qadarin wala jeedayna dee ma noqonayso walmaaliki amatuhu ka zawjatihi maalikiga addoontiisu awjadiisio kale ayay lamid tahay maxaa laga wadaa yani dihaarka zawjada u kuma khaas yeelayo wuxu le hadduu addoontiisii ku yidhaahdo anti calaya ka daahiri ummi addoontiisii buu ku yidhi waxa uu noqonaya mudaahir buu noqonaya jumhuurku taa ma qabaa maxaa yeelay liladiina yu'nuuna min nisaa'ihim nisaa'ihim waxa waa zawjaadka addoommaha min nisaa'ihum lama yidhaha marka liladiina yu'nuuna min nisaa'ihi waxa weeyaan waa zawjaadku markaa adoomihii ma soo gelayaan bayleey midda kale adoontu dee xaq jimaacba may lahay xaq mabiid may lahay waxbaba may lahaynba nafaunbay lahayn markaa ma soo gelaysaylee kalxambali fii hayri manbic ismati sida xambaliga oo kale weeyi uu ka qabo xambaligu fii hayri manbic ismati gabadh aan cismadiisaba ku jirin oo aanu qabinba haddii uu ka dihaaro sida iyagu u tasriixinaya way xanaabiladu oo xanaabiladiina maxay tasriixinayaa gabadh ajnabiye ka ah inuu ka ihaaro ihaar munajasa oo gabadh aanu guursanba inuu ku yidhahdo anti calaya ka dahri ummi waxay leeyihiin ihaar baa halkaa guntamaya ihaar baa guntamaya maban qabo liladiina yuluuna min nisaai maxaa ka yeeleysaa waxay dhahan kharaja makhraj alkhaalib qeyb maahee makhrajulkhaalib ayay aayadda maarata lafdigu waa sida khaalibka ayaa dee nisaa maarata zawjaadka ayaa arrintaasi ku dhacday lakin jumhuurkii taasi waxay yidhahdeen gabadhan de xuquuqba kuma laha waxba kuma laha yani waxa weyaan qiyaas maca alfaariq ayay noqonaysa wa fii mucallaqin binakxin maa mada wa fii mucallaqin binakxi kii lagu calliqa haddaba guurka ee la yidhaahdo in tasawajtuki fa anti calaya ka dahri ummii gabadh ajnabiya kii nikaax lagu caliqo maa ku sugan markii nagu soo maray alaabtu in taawajtu fulanata fahiya aaliqiyo kul mraatin taawajtuha fahiya aaliqiyo waa kii halkaa inagu soo mareen ee xanafiyada iyo maalikiyada ay wax leeyiin waxbaa ansaxaya ee haddana iyaguna isku sii khilaafayeen maalikiyadu ay shardiga dhiganaysay lakin halkan muxuu ku yirhi wamaalikun kalxanafi hunaa qada maalik qaydkii halkaa ku xidhay wuu iska daayo sidii xanafigu uu qabay markii dalaaqa la joogay ayuu halkan qabaa oo xataa hadduu idhaahdo kulu mra'ati tazawajtuha fahiya calaya ka dahri ummi ama kulamaa tazawajtu imra'ata fahiya calaya ka dahri ummi wuu qabanayaa bayna kalo sidii xanafiya marka maxay kantan waxbay ogolaadeen tii horeba way diidanaayeen kulamaa tazawajtu imra'atan fahiya taaliq way diidanayeen maalikiyadu laakiin halkan kulamaa tazawajtu imra'atan fahiya calaya ka dahri ummi way ogol yihiin halkan waxay leeyihin baabu nikaaxi ma furmayo ma oo markuu guursado mudaahir buu noqon kafaaradii iska bixi baad ohan gabadhana iska qab tu kale hadduu guursana saasoo kalun baa dhici waxaa la odhan dihaar baa dhacay ilan kullama baad isticmaasheen waxa weeyaan dihaar baa dhacay kafaaradii bixi iska qab markaa halka sidii xanafiyada ayay qabaan xataa tacmiimkii waa la qabaa wa in tudaahir zawjatu zawjada hadday dihaar samayso oo ninkii ku tirahdo anta calaya ka dahri abi fa mutarax waxaas wax iska tuunayo lawiya oo wax ka soo qaad lahay weeye cinda aljamaahiir waaya maxaa yeel aljimaacu xaquhu baa leyi fi اlasl markaa dee inta badan xagga raggu ka yimaadaa markaa waxba hadalkeeda wax ka soo qaad ma yeelan wa qiila waxaa la yidhi kalyamiini da waa dhaar oo kale oo kafaaratulyamiin baa lagu leeyaa cataa ayaa markaa qowlkaa laga sheegay imaam axmedna wuxuu yidhi yuxibu an yukafira inuu kafaaro bixiyo baan jeclaha waqiila saxa maya waaba hihaar saxana waa la yidhi wuu qabanaya zuhri awsaaci ayaa iyaguna sidaasi qabay baa layidhi ibn mundir u sheegay وqبلa تkفيiri flaa yujaamicii وmنc dawaacihi لغayr الshaafiعي وqبلa تkفيirin intaanu haddaba kafaaradii bixinin falaa yujaamici jimac yaanu la iman waa xaaraane min qabli an yatamaasa watl وmنc dawaacihi muqadimaadkii jimaca laftoodana diid oo xaaraan ka dhig iyagana ligayri shaafici laakiin wixii aan shaaficiyada muctamadkooda ahayn wey jumhuurkii waxay leeyihiin dhukasho iyo taataabasho kale iyo waxbaba looma ogola ilaa iyo inta uu kafaaradii iska bixinayo istimtaacba looma ogola min qabli an yatamaasa jimaac iyo keyrkiiba waa ku dhacaysa shaaficiyadu iskhilaafsay lakin muctamadkoodu waxa weeye in muqadimaadka ay halkan iska bannaan yihiin waxaa la diidaya ay jimaacii uun tahay waayo gabadhii dee lagama kaxaynayo lagama dheeraynayo haatan way iskala joogaysaa iskala khalwoonayaa iska astur lama odrhanayo marka istimtaacaadkii kale waa iska bannaayin wa qabla iطcaamin ajaaza aahiri jimaacahaa tamasukan biاظaahiri wa ajaaza aahiriyu aahirka isagu wuxuu ogol yahay jimaacahaa qabla iطcaami in la jimaaco iطcaamkaba ka hor ilan labadii hore min qabli an yatamaasa baa la yidhi faman lam yastaطic fa iطcaamu sitiina miskiina dalika litu'minuu biاllahi warasuulih watilka xuduudullah halkaa min qabli an yatamaasa lama raacin wamaa kaana rabuka nasiya buu leeyahay marka waxa weye lakiin qoladan maxay leeyihin waa la soo fahmay in kafaaradan ay qabla almasiis tahay baa la soo fahmay marka waxba in la soo celiyo looma baahan wawajabat kafaaratu id maa yacud wawajabat kafaaratu kafaara ayaa daba waajibaysa id maa yacud in yacud markuu cawd sameeyuu soo noqdo cawd waxaa la ydhaha markuu sameeyo ayay kafaaradii waajibaysan haddaba cawdkaasi muxuu yahay bal hadal baa soo socda wa bihihaari an mujaahidin warad eh, can mujaahidin warud wa ay wajabat kafaaratu bihihaari hihaarkaabay ku waajibaysaa buu an mujaahidin baa kaalga soo guuri mujahid wuxuu mujarad hihaar inuu sameeyo oo hihaaru la yimaado ayabay kafaaradii ugu waajibaysaaba cawd loo shardi ma jiro lakiin aayadda maxay leedahay والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعuuduuna لma qاamuu ثuma yacuuduuna halkaasaa markaa cawdka laga soo saaray warinta marka hadalkaa mujaahid dee jumhuurku waa radiyeenoo aayaddii baa ka hor imanaysa yidhahay haddaba cawdkii muxuu noqonayaa cawdkii aad la isugu khilaafay wاlcawdu casmuhu calى اljimaaci cawdku haddaba waxa weeyaan in ninkii uu go'aansado inuu haweenadii u tago markaa taasaa markaa cawdkii uu noqonaya laakiin haddana wayastaqiru اlxukmu bilwiqaaci xukunkii wuxuu mustaqir ku noqonayaa marka jimaacii laftiisii uu la yimaado ee isagii aan jimaacinba intuu muddo iska haysta hadduu furo da lagu yeelan maayo wax kafaaraa lagu yeelan maayo saasay markaa qabaan qolyihii maalikiyada ahaa iyo iyo xanafiyadii xanaabiladii baa si kala tiri wacawduhu bilwadi cinda axmedi axmed agtiisa wuxuu le hadii cawdku casmi uu ahaan lahaa jimaacanuu marka dambe ka tegey kamu rideen kafaarada waxaa la yihi waladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna limaa qaaluu fataxriiru raqaba cawdka iyo kafaaradii ka ratibatay markaa haddii cawdku casmi cala aljimaac uu yahay dee markaa waxay noqon lahayd in kafaaradii ay waajibtay bilcasmi jimaaca aan ku xidhnayn isagu laleeyahay uun kafaarada ka soo hormarto markaa ilaa uu jimaac maradan wuxuu istiqraaray wuxuu leeyahay cawdku waa jimaac waayo de isagana ishkaalka halka soo aroorayo de waayo waxay noqonaysaa kafaaradii inaanay waajibinba ilaa iyo uu jimaac la yimaado waana tan la yidhi kafaaradu jimaaca ka horeyso marka ma kafaaradii aan waajibinba ayaa haddana lagu qasbayaa inay jimaaca ka horeyso mamay waajibini see loogu qasbo iyaduna waa mushkil lishaaficiyi cawdu maa lam yuujadi lafdu alaaqi caqiba hihaari shaafici agtiisa cawdku waa maxay waa maa lam yuujad marba intii aan la helin haddii aan la helin lafdu alaaqi ereygii alaaq haddaan la helin alaaq ku dhawaaqo caqiba hihaari hihaarkii kadibba haddaanu alaaq raacina anti calaya ka dahri ummii buu ku yahay taasuu yar aamusa faqad caada qoomshada macaana kalaamahu yadulu calaa taxriimiha hadalkiisoo taxriim sheegay waxaad inuu alaaqiina ka dabageeyo lakiin kolkuu alaaqii ka dabageyn waayey wuu sii haystay sii haysashadaas ayaa markaa cawd ah markaa taasoo kafaaradu ay ugu waajibeysa markaa de waxoogaa aduu ishkaalkii qoladaa hore ku jiray way ka yarbaxsadeene laakiin iyagana ishkaalaad kalaa dee ku imanayo oo eh, de wax noocaasay sharcadu markaa aad u sii cabayso ayay ku fiicnayd oo la yidhaahdo de waxa weeyaan isla markiiba dad daba dhigi yani waa inu yihahdo il anti calaya ka dahri ummi anti taaliq in yar oo anti taaliq lagu dhawaaqi kara hadduu aamusnaado ama u hadal kale ku hadlo caaid buu noqonaya kafaaradiina way ku waajibaysa ishkaal kalena wuu ku imanayaa alaaq hihaarkii muqayadka ahaa way tasxiixinayaan anti calaya ka dahri ummi fii shahri ramadaana hadduu yidhaahdo anti calaya ka dahri ummi fii shahri ramadaan waa asaxaya haye maxaa markaa cawdkii noqonaya ma inu haddana laga doonaya intan bishan ramadaan kadib xaaskiisuiyadii way ugu soo noqonaysaa iyaduna waa mushkil halkaa waa yirahdeen marka waa jimaac bay yirahdeen cawdku markaa nooc tanaaquda ayaa meesha iyaduna ka soo baxay marna in cawdkii halkan laga dhigay marna wadcigiiyo jimaaci laga dhigay wuxuu yidhi walcawdu casmuhu cala aljimaaci wayastaqiru alxukmu bilwiqaaci wacawduhu bilwadci cinda axmedi axmed agtiisa jimaaca weeyaan lishaaficiyi shaafici waxaa u sugnaaday alcawdu cawdku maa lam yuujadi w haddii aan la helin lafdu alaaqi ereygii alaaqa caqiba ihaar ihaarka gadaashiisa wa fi muxalla maxallihii waxaa daba isaga ku sugan waa dahiradii ka horreysay daawuud iyo madhabkiisii weeyaane alcawdu bitakraar cawdku waxa wey yacuuduuna limaa qaaluu wixii ay yidhaahdeen bay ku noqonayaan waa la fahmaya waxay tahay oo waa maxay dee mar labaad bay odhanayaan wiil marka anti calaya ka dahri ummi hadduu hal mar yidhaahdo waxba qaban maayaan laakiin markuu mar labaad ku celiyo yowman min adahri mar labaad markuu ku celiyo markaasay markaa kafaaradii waajibaysa taasina iyaduna de waa mushkilo ibnu khusayma raxmat ullaahi caleyhi oo daawuud ahaahir ay isku wakti ahaayeen waxoogaabuu ka yardambeeyey laakiin dee ay soo gaaray ba aad ugu radiya kitaabu tawxiidkiisaba caqiidada ka qoray ayaa haddana maaragta uu qabtaayo halkaa uu markaa aad u radiyaa qolada cawdka san ku fasirta وفي المحلى العود بالتكرار وأحمد أحكام إلى أجرى إمام أحمد أحكامتي إلى أيو سعودسي فيه في الظهار كمالك مال باب لمد يهي إذا أضر مركي إبعتها قبلني وأما حين كان يفلس اللي واتن ليلي إلى وكفارة ذي بعيا مجمعي كرب markaasuu dhinaca kale uga faa'iidaystayba oo jimaaceediina wuu iska daayey kafaaradiina wuu iska daayey ila kafaaradu wakti kale may lahayne waxay ahayd min qabli an yatamaasa tamaasigiiba faruu ka qaabo weliba iyadiina inuu ku xumeeyo ugu talagalay markaa waxay leeyihiin de markaa macnihii ilaaga yaan lafdigii ilaaga la helinbe laakiin macnal ilaagaa meesha jooga waana kuwii iyagu labadooduba mujaradu tarki diraaran wa ictidaa'an waa kuwii axkaamta ilaaga u sugayey de halkana waa sugaya wain yualliq hadduu gabadhii furo wa tacud bicaqdi ay nikaax cusub ku soo noqoto fadaa ligayri shaafici laa yujdi shaafici wixii aan ahayn faa'iido uma laha wuu furay way cidda dhammaysatay balaaq nikaax cusub ayuu ku soo guursan haye dihaarkii masidii sidii buu u taaganya anti calaya ka dahri ummii qolyihii kale haabay iley oo azaa'ir kaladii lam yazul bay ka dhigayaan marka maxaa ku biiray imika abu xaniifa ku biiray labadii hore inta badan saa ku shaqayn jiray maalikiyadii xanaabilau saasay ku shaqayn jireen inta badan waxaa ku soo biiray halkan raacay abu xaniifa isna halkan raacay shaafici laakiin shaqiisi rajaxan waxa weeyaan waa kaladii lam yacud baa halkan laga dhigaya wuxuu yihi wain yualiq oo watacud bicaqdin ay caqdi kusoo markaa muxuu noqonayaa hadduu yidhahdo anti calaya ka dahri ummi anti taaliq buu yidhi intii ay ciddada ku jirteena faruu ka qaaday hadduu soo ceshado caayib buu noqonaya way cidda baxran ma soo guursaday anta calayka daaru mil maa bacd waayo uma limaa qaaluu baad kafaarada ku waajibaysay kiina mabu samaynba kafaaratu ihaarka markan laga gelaya wuxu uhi kafaaratu dihaari dihaar kafaaradiisa cidqu raqaba waa addoon in la xoreeyo saliimatin raqabadaasoo ka badbad qabta cinda almalaa jumhuurka agteeda daahiriyadii baa dee khaafi doontee min milaba wax ceeb ah oo dhan waa inay ceebka saliim tahay ka jallihi sida junuubkii waa inay ka badqabto aw cadamlyadayn ama gacmahoo go-an aw ilcamo ama indhala-aan aw faqdihi rijlayn ama labada lugoodoo maarata xoogaan go-an marka waa wax kasta oo camalka shaqadiiyo kasbigii qofka ka hor istaagaya ama nusqaaminaya nusqaan beynim ah hatatay luga go-anta waa kale aba gacmood mid ulaayahay wa fi lmuxallaa muxallihii waxaa isaga ku sugan jaazatu nuqsaani kii nusqaanta lahaa kol hadduu u yahay fataxir raqaba magacaa raqaba unbaa la eegayaa wa yujzigu lkaafiru linucmaani nucmaan agtiisa waa gudaya lakin jumhuurku actiqaha fainaha mumina kafaaro lagu laha kafaaro dooniya inu ka xoreeyo markaa iimaankii bay shartaya midda kale waatan dee kafaaratulqatligii iyadana lagu keenay marka kafaaradii dihaarka way ilxaaqinayaan wajaaza linucmaani wabni xambali mukaataban lam yucta shayan facqili wajaaza linucmaani wabni xambali abu xaniife iyo xanaabiladii waxay ogol bukaatun ardoy adoon mukaatabaho lam yucطi shay-an aan weli waxba bixin nujuumtii aan waxba iska bixin de waxay lein weli waa adoon dhamaystiran markaa uu gudayaa bay yihahdeen facqil arrinkaa qolaha waxay leeyiin ma gudayn maxaa yeelay ninkan wuxuu ku jiraa caqdi laazim ka ah xagga sayidka sayidba aanu ka bixi karin marka waa mustaxiqu lcidqi bijihatin ukhra markaa xorayntii dhammayska tiriyada ninkan laga rabay ee kafaarada ay u baahnayd muu samaynay adoon nin adoonnimadiisii kala dhantaaran tahay ayuu markaa xoreeyey bini wajaaza du tadbiiri wnucmaanu wamaaliku raddaa kamaa abaanu wajaaza waxaa gudaya du tadbiiri mudaberkii kii uu yidhi idaa mitu faanta xurun wnucmaanu wamaalikun nucmaan iyo maal raddaa kelima gudaya bay yidhaahdeen kamaa abaanu say culammadu sheegeen markaa waxay arrintu farac ka tahay oy salkan u haysaa caqdigan tadbiirka ee mawasiya iyo dardaaran oo kalaa si dartaaranka baa loola dhaqmaya mise sidii umuwaladka markaa muddo berkedi waxay ka dhigayaan xanaabilada maalikiyada iyo xanafiyadu sidii umuwalad oo kale oo ma iibin karo ma hilayn karo soo milkigiisa wax aan cidqi ahayn ugama saari karo sidii umuwaladkay ka dhigayaan marka marka deetna maxay meesha soo baxday in marka addoonnimadiisu ay dhimab tahay markaa ma gudaya bay leeyihin shaaficiyadiiyana iyagu waxay leeyihiin waxa weeyaan waa kan wasiya waa dardaaran oo kale dardaarankana sida doonaa looga noqon karaa wixi aad qof u dardaarantay waad iibin kartaa saad dadka yeeli karta wacaadimun yasuumu shahrayni bilaa fasli fain yacjiz faitcaamun jala wacaadimun kii haddaba waayey raqabadii yasuumu shahran laba bilood buu soomayaayo bilaa faslin aan la kala saaraynin oo markaa xidheer agey fain yacjiz hadduu kari waayo faitcaamun jala itcaam baa markaa muuqanay sitiina ay uu quudinayo lilwaaxidi muddu mid kastaaba mud buu leeyahay fadil arrinkaa galo walxambali xambaligu daacafa hayra alburi wixii aan burka ahayn ama qamadiga ahayn burku waa qamadihii wey qamxigii wixii aan qamadiga ahayn wuxuu leey waa laba mud qamxigana waa mud ayuu leeyahay waana asal ay leeyihin xanaabiladuyo meelaha kafaaraadku ay galaan oo dhan ay geliyaan wa ka zakaati lfitri linucmaani waxa uu la mid noqonayaa yani waxa weeyaan lilwaaxidi muddu soo waran lilwaaxidi ka zakaatilfitr milu zakaatilfitr intii zakaatilfitriga la bixin jiray oo kale ayaa midkiiba la siinaya abu xaniife agtiisa oo icaamkii isagu halkii zakaatulfitrigiibu la doortay markaa dee saa bur ahayn waxyaalihii qaarna waa kindiisu saac ka dhigay inta kale saaci ayaa addoon walba la siinayaa miskiin walba la siinayaa lilasbaxiyi lmuddu wasulthaan imaamkii maalig ahaa isagu wuxuu leeyahay mud iyo ulusay muddi yani waa laba mud oo ulusla weeya ayaa midkiiba la siinay isaguna saasuu yiri marka aayaddii taqdiir kuma soo aroorin laakiin waxyaalihii kale ee markaa la ayaa dee maarata qoloba dhinac markaa qiyaas ay markaa ula kacday marka qolyahan iyagule mud unbaa la siinaya kafaaradii jimaaca ramadaan ninkii waa ti markii de nabiga faraqa loo keenay faraqana shan iyo toban saac baa ku jira shan iyo tobanka saacna waa lixdan mud weeyaan markaa lixda miskiin kale sii baa layii midkiiba inuu mudlaya meesha ka soo baxaysa waliaananaanafiyadnasded aggaasay la doobteen maalikiyaduna mud iyo uluseyn bay yidhaahdeen waa iska markaa markay deemaha zuurkan iyo munkarkan iyo waxaan badan lagu sifeeye ayay markaa saa uga dhigeen laakiin kafaaraadkii kale oo dhan sidan may odhanayne waa kuwii xagga shaafici qadarka maalikiyadu ay raacayeen waman yudaahir min nisaa'ihi jumca waman yudaahirkii ka hihaara min nisaa'ihi dumarkiisii oo dhan jumac xaalayiin kuwa dhammaystiran dumarkiisii oo dhan buu ka hihaaray bikilnatin laakiin hal kelmad zawjaatii calaya ka dahri ummi buu yidha kafaaratun lahu tasac hal kafaaro ayaa ugu filan ilan hal ereynu ku hadlay washaafici walxanafiyu cadada xanafigii shaaficigi waxay leeyihiin de hal erey ha ku hadlee tanna uu ka dihaaray tanna uu ka dihaaray tanna uu ka dihaaray tanna uu ka dihaaray marka afar kafaara laga doonaya ka jullihim waa siday badimo qabaan in kullahunna afrada haddii dhammaantood uu gaargaar u yaho anti calaya ka dahri ummi wa anti calaya ka dahri ummi wa anti calaya ka dahri ummi saasuu hadduu yidhaahdo badi waxay qabaan mid kasta kafaara u waajibaysa wawuxidat fii haaulaa can axmedi julligii maxaa khilaafsan riwaaya can axmed wawuxidat fii haaulaai kuwan marmarka u kala saaray waa la tawxiidiyey kafaaradoodii can axmedi fii riwaayati can axmed riwaayo axmed ka soo aroor wain yucid hadduu dihaarkii soo celceliyo fi mra'atin gabar qura isagoo markaa xaas qura isagoo la hadlaya fawaxidi kafaarada tawxiidi oo mid keliya ka dhidan ah. washaafici walxanafiyu cadada mar labaad bay soo noqotay shaaficigii iyo xanafigii tanna waa tacdiidiyeen ilaa idaa maa qaalahu muakida inuu muakid yahay mooyaane ant alaya ka ahri umi ant alaya ka ahri umi ant alaya ka ahri migi xanaabiladii iyo maalikiyadii mid bay ka soo qaaday shaaficiyo iyo xanafiyana waxay leeyihiin diyadiisa haduu taajid wala jeedayna waa mid qura haddaan masaajid wala jeedinna mid waliba mid bay noqonaysa wma jara min bacdi takfiirin falaa khilaafa anahu jadiidu xasala wmaa jara wixii dhaca min kafaaradiisa la bixiyey falaa khilaafa kaa isaga dee cid iskuma haysato annahu jadiidu inuu dahaar jadiida noqonayooo xasala dhacayoo dee kafaaradiisa u baaha wa waaicun kii haddaba jimaaca min qabli takfiirin isagoon kafaaradii bixin ahima wuu dembaabay ilan waajibkii waxay ahayd kafaaradii ma horreysay wa qiila waxaaba la yidhi takfiirun kafaara gudbihii bilwadci wadciga sababtii lagu takfiiriyo kafaaro lagu bixiyo oo thaanin labaad oon kii dihaarka ahayn ayaa lazima waajibayna waaba la yidhio jamaaca min asalaf camr bn caas iyo qabiisat bn duayd iyo saciid ibn jubayr iyo zuhri iyo qataade iyo ayaa laga soo guuriyey inay yidhaahdeen laba kafaaray ku noqonaysaa hadduu jimaaco isagiioo aan kafaaradii bixin kitaab licaan idaa ramaaha biirtikaabiha zina zawjun waqaahu lxadda an yulaacina washarطuhu limaalikin an yashhada biru'yati الzina wailaa julida lahu licaanu cinda nafyi اlwaladi can nafsihi wamancu da liaxmadi wanafyuhu qadfun lada الnucmaani waradda nafyi اlxamli kaالshaybaani wma lahu licaanu gayri zawjatih in lam yakun abaana bacda qadfatih wma lida xukmu lada الnucmaani bal xaduhu yasquط kaالlicaani wain yurid biqadfi man abaanaha waladaha fajcal lahu licaanaha in amkana alilxaaqu biitihaa'i sitati ashhurin min albinaa'i waalcamdu mabdaha lada الnucmaani wabacda baynin cindahu caamaani وأربع لغيره وقد وقت عن مالك خمس وسبع ثم ست للظاهري تسعة الشهور تمسكا بالغالب المشهور شهادة الزوج هنا ترد لكن النعمان بها يعتد وإن تصدق أو نصاب شهيدا معان كي ينفي عنه الولد ورد لا أحمد والنعمان والطفل للفراش لا يشان شرط تلاعن لدى النعمان حران مسلمان ناطقان واشترطوا التكليف للعدالة وشرد ذي عن أحمد المقالة يصح بالأمر من السلطان بما أتى في كلم القرآن ويحبس النعمان أيا ينكر والحنبلي بزوجة لا يفعل وتقع الفرق وتقع الفرقة باللعان وهي لدى النعمان للسلطان والشافعي بلعن زوج فرق وقيل لا يلزم أن يفترق وإن يكذب نفسه الزوج فلا ينكحها وقال نعمان بلى ومن يكذب نفسه من بعد ما لعن حده وفاقا لزنا allicaan waa masdaru laacana yani waxa weeyaan yani waxa wey lacnad buu kula hadlay iyadoona lacnad bay kula hadashay asaas lacnad baa la wey idaa ramaahaa markii uu ku gano birtikaabihaa zina inay zina ku dhacday zawjun zawjkii yuu ku ganayaa markaa adu zawjkii dee zawjadii buu ku ganayaa wey idaa ramaa zawju idaa ramaahaa zawju zawjkii markuu ku gano xaaskiisii birtikaabihaa zina inay zina ku dhacday waqaahulxadda zawjkii waxaa xadkii ka ilaalinaya an yulaacina inuu licaankii sameeyo oo licaan ula yimaado waana maxaasinta shareicada oo dee ninkii hadduu xumaantii arko markhaatiya siduu usoo helaana way adag taha gurigii inuu sii haystaana way adag taha ilmaa laga yaabaa meeshii walad aanu isagu dhalin marka la ilxaaqiyo haddii uu hadlo markhaatiyadii keeni waayana xad baa meeshii waajibay markaa makhraj kale oo aan dadkii kale la siiyin ila dadkii kale iyagu baahidaasi ma haysee ayaa markaa isageeda siiyey waqaahul xadda xadkii waxaa ka ilaalinaya an yulaacina inuu licaankii sameeyo wa sharuhu limaaliki shardi waxaa maalik agtiisa an yashhada inuu ka markhaati kaco biru'yati zinaa inuu zinada ku arkay way zinaysatay keliya kuma fil ee waa inuu yidhaahdo ra'aytuhaa tazni sidaa waa inuu yidhahdo waan ku arkay waa inuu yidhaahdo wa haddaan indhoolahayn baabin hadduu indhool yahay laakiin inuu cilmi yaqiiniya helay ayuunbaa ku filan wa sharطuhu limaalikin an yashhada biru'yati الzina wailaa julid haddii kale waa la jeldinaya lakiin qolyaha kale waxba ru'yo ma eegayaan liladiina yarmuuna aswaajahum bay aayaddu tiriye ru'yo inuu sheegaa khasab ma aha laakiin dee uma banaananayso haddii aanu ama arag ama dhanni qawiyo mu'akad ah aanu arag oo shaaficiyada ay ugu tusaaleeyaan in ay caan baxday in ninkaas ay markaa xumaan la samayso kadibna uu mar dambe arkay iyagiioo markala arkay iyagio khalwo iskula jireen markaas oo nabad intaas markaa isu akido dadnigaa markaa haalibkae xooga badan ayaa u banaynaya lahu licaanu licaankii waa u furan yahay ninka cinda nafyi ee markuu ilma iska anfiyayo can nafsihi yani inuu isagoo aan iyadii qadfinba in uu keliya uun ilmo ah, maarata ilmihii uu garto inaanu isagu dhalin oo ay u caddaatay inaanu ilmahan isagu dhalin inuu haddaba isagoon iyadii waxba qadafkeeda zinada iyo arrimaheeda aan gelin inuu yidhahdo ilmahan anigu maan dhalin licaan baanan ka maraya ma loo ogol yahay haabuu ku yidhi lahu licaano licaan baa u furan cinda nafyi waladi can nafsihi markuu naftiisa walad ka anfiyayo wamancu dan liaxmedi arrintaa in la manciyo ayaa xanaabiladii ay qabtaayo waxay leeyihiin nafyu lwaladi taabicun wa inamaa maqsuudu licaani daru lxaddi daru lxad xad in la dafciyo ayaa aslamayeen markaa ninkan mar haddaan u qadfinba xad uu dafcinayaa ma jiro nafyulwaladi waa taabic markaa ma soconayso wanafyuhu qadfun lada nucmaani abu xaniifa isaga agtiisa inuu idhahdo ilmahan anigu ma dhalin ayaaba qadafada taasaaba qadafa ayuy markaa iyagu xanafiyadu ay leeyihiin markaa wuu qadfay dee uu yeelanayo wanafyuhu qadfun lada nucmaan warada nafya alxamli xamli in la anfiyo wuu diido ka shaybaani sida axmed ba uu markaa qabo xanaabiladii iyo xanafiyadii waxay isku raacsan yihiin xamlu lama anfiyo oo waxay leeyihiin qaacidadii hal xamlu macluumu aw mawhuumun tii weeyaan xamliga miyaa la huba mise lama hubo waxay markaa wixii lamaba hubaba horta ha dhasho markuu dhashay milmijay la arko markaasuu anfiyi karaa laakiin xamli waa anfiyaya ma soconayso laakiin de xadiiskii gabadhi iyadoo markaa xaamil ah in maaragtay lacaanku uu dhacay deetana nebigu alayh sala slam ki lahaa haddii ilmaha saaso saas ay dhasho waxa weeyaa been buu ka sheegay haddii kalena run buu ka sheegay waa tii markaa sidii lagu sheegayay ninkii kale u ekaatay markaa markaa xamli buu ahaa xamli ayuu markaa ahaa marka qolyahan jumhuur qolyahan kale shaaficiya iyo maalikiyo waa caadi xamliga laftiiso la wamaa lahu licaanu hayri zawjatih ninka looma ogolaa waxaan xaaskiisii ahayn licaan baan ka maraya hadduu qadfo waxa weyaan waa xad licaan ma jiray in lam yakun haddii aanu ahayn abaana mid gabadha baain ka dhigay bacda qadfatihi qadfada markii uu sameeyey kadib intuu qadfay ayuu haddana antiaaliqun alaaan raaciyey ama isagoon laba aqal diri ayuu alaaqay qadafkuna waa horeeyey markaa licaankii goormuu dhacaya iyadoo baaina iyadoo baaina ayuu licaankii dhacaya markaa xaaladaasi waa xaalad oo licaan la galay gabadhka ka ajnabiga laakiin waxaa la soo reebaya cinda jumhuuro dee waa kan qadafkii dhacay iyadiyo xaaskiisii bal xaalad kala bay noo soo socoto iyaduna ay jumhuurka ogol yihiin wamaa lidaa xukmun lada nucmaani kani wax xukuna ma laha abu xaniife agtiisa ninkan intuu qadfay haddana ee ibaaneeyey ee alaaqay alaaq baaina xukunba ma yeelanayo bal xadduhu yasqutu ka licaan xadkiisiina waa dhacayaa licaankiina wuu dhacayaa byi xadkii wuu dhacayaayo dee qadafku fii xaali zawjiyuu dhacay xaalu zawjiyana ninkan wuxuu awood u lahaa inuu licaan isaga dafciyo markaa xad ku waajiyey baje oo licaan baa u furna licaankiina imika suuragal maaho baa inay noqotay markaa laa xadda walaa licaana iidan xad iyo licaantoona meeshaa ma yaalla oo haddii markaa ilmo uu jiray ka waran alwaladu lilfiraash alwaladu lilfiraash bis waayo wuxuu yidhi wain yurid hadduu uga dan leeyahay bitalfi man abaanahaa ciddan uu baa'inada ka dhigay kalafkeeda marka waa kalaf dib ka imanaya iyadoo baa'ina buu kadfay waladaha ilmaheeda hadduu dan leeyahay fajcal lahu licaanaha lacaankii u furo wixii aan xanafi ahayn iyaduna de idan xanafigii baaladii baba qabeen saas daraadeed bay gabnaha inan yar bedelay ku fiican tahaybo walisiwaahu qadfu man abaanaha inuu dhaam walisiwaahu qadfu man abaanaha liifliha fajcal lahu licaanaha ciddii abu xaniife ka soo hadlay waxaa u furan qadfu man abaanaha inuu baain ka dhigay isagooan weli qadfinba horta baain ka dhigay kadib buu haddana qadfay liifliha si uu ilmaha u anfiyo ayuu u qanfay fajcal lahu licaanaha u furkaasina inuu isaguna licaankii galo waayo ilmahan si uu iskaga jari karo oo aan licaan ahayn ma jirto sideedaba nasabku nasab suuragal ah inuu nasabkaagii yaallo firaashkiio qaa'ima dhashay oo lix bilood firaashku markuu unkame laga soo bilaabo ku dhashay si kaloo ku jari kartaa ma jirtaa waa licaan si kaluu kaaga go-ayo d n a baa la qaaday iyo kun shay baa la qaaday iyo waxaan waba kama jirayaan iyo baa sheegay waxaasoo dhan alwaladu lilfiraash baa ka xoog badan marka licaan iskaga jari karaa kor hadduu licaan keliya iskaga jari karo dee licaanki loo furay warka jumhuur ku laakiin waa goorma in amkana ilxaaq waa haddii ay suuragal tahay uun in ilmahan isaga la irxaaqiyo in ilmahan la irxaaq inay suuragal tahay marka maxay ku suuroobaysaa waa kan markaa kuu sheegay biintihaa'i sittati ashhurin min albinaa'i markaa axkaamtii wa lagu sheegaya ilmaha goorma firashka la ilxaaqin karaa biintihaai sittati ashhuri in lix bilood ay ka dhammaadeen min albinaai aqalgalki aqalgalka markaa aqalgalka ficliga ah maaha waa imkaanu lbinaa suuragalnimadii aqalgalka ina isla aqalgacdo yani maalan iyagoo isku magaalo joogaa laysu meeriy marka dee cabdigeenu ka soo bilaabayna ilan bacd alcabdi inay kulmaan waa suuragal waalcaqdu mabdaaha lada nucmaani nucmaan isaga agtiisa caqdigunbaaba laga soo bilaabaa marka dee nucmaan isagu masaladan hore ninka istidraad baa halkan loo sii galee isagu de masalada asalkaa mamuu qabine laakiin sidiisaba ilmuhu goolmuu ilxaaqi karaa xanafiyada agtooda waxay leeyihiin maalintii lagu caqdiyey lix bilood iyo wixii ka badan wuu haleelaya haddaa xataa la hubo inaanay weligood kulmin oonay suuragalba ahayn la kulmeen haddii aanay xataa suuragal ahayn waxay leeyihin alwaladu lilfiraash firaashkiina waa qaa'im laakiin qolyahan kale waxay leeyihiin de firaashkii waa firaashkii mumkinka ah firaash aan mumkinba ahayn lama ilxaatinayo ah. jeel lagu hubo boqol boqol ku jiray u mooyaan imika kuwan diyaradi waxba isu soo dhaweeyeen hore mashriqiy iyo maghribiy bay ku tusaalayn jireen meelada bila loo kala soconayo taasoo maaratay loo kala soconayo bay ku tusaalayn jireen imika wixii ma jiraan wuxuu wlcaqdu mabdahaa lada nucmaani wa bacda baynin markii la kala tagana cindahu abu xaniife agtiisa caamaani baa la tirinaya laba sano haddii laba sanno gudahood markii uu furay laba sanno gudahood wixii ay dhasho ee in aabbe kale loo ogey waa la ilxaaqinaya inuu ka dhaarta mooyaane dhaartina iyo waa ku aanan ogolayn ilanbaayin bay noqoteen markaa sanataynkaa wixii dhasha isagaa iska weliba midna ku darso oo hadday iyadu xataa tiraahdo ninkani muu dhalin ilmaha lagama dhegaysaneen ilan waxani waa xaq ilmu hureeyahay xaqa iyadu leedahay maaha hadday labadooda isku raacaan ilmahan inaanan anagu dhaline qofkaa dhalan inaanan anagu dhalin odaygani aanu dhalin ninkii iyo gabadhii waa isku raaceen waxoodan waa qiraal qiraalku iyagu ku gaarya ilmahan yar ma gaaray markaa ilmahan yari firaashkan xaqii uu ku lahaa sidii buu qaa'im u ahaanay marka madaahibtii kale dee lacaankii bay ogolayey oo lacaankii iskaga jari karayay laakiin xanafiyadii lacaankiina halkaa ma ogola markaa si alle si u jaraaba meeshaama taal wuxuu yidhi wlcaqdu mabdaha lada nucmaani wa bacda bayn dabadii maalintii ay baayi noqotay kadibna cindahu caamaani laba sano ayaa markaa wixii ay dhasho la ilxaaqinaya ay suuragal tahay inuu ilmihiisii yahay oo intaa ku raagahayo uurka ku raagay wa arbacun ligayrihi abuxaniife kayrkii afar sano ayaabay tirinayaanba oo waxay leeyiin akar muddati alxamli waaba arbacu sanawaat marka hawsha way sii fogaatay sooma iyaguna afar sano wixii ay dhasho haddii aan maaragtay cid kale oo dee aabbo kaloo guursaday oo loogu abtirinaya aani jirin afartaa sano wixii ay dhasho de markaa adigaaba wadaxaaqinaya waa haddii aab de ilmo keliya dhasho lakin laba ilmo lix bilood iyo waxu kala dhexeeyaan hadday dhasho taa laysku tirin maayo dee tow ama noqon karaya wuxuu yihi wa arbacun ligayrihi waqad uqita waxaaba laga sheegay can maalikin laga mudeeyey amsu khamsu sanawaat wa sabcu sanawaat uma sit sitana xataa waa laga sheegay markaa muctamidkunba arbac sanawaad u ahe ilaa intanba waa la sheegay maxay markaa waxaan cuskanayn u ictimaadayaa samaac iyo qisooyin la sheegay maxamed ibni cajlaan raggii la uurkuraag waayo afar sannadood buu caloosha ku jiray buu ka mid aha markaa dad baa la sheegay maaragtay afar sanno ku jiray caloosha markaa waaqic baanu aragnay bay leeyihin dee maaragtay culammada qolyahan dhakhaatiirtu laakiin imanka hawshaa way ka dagaalamaan wuxuu yidhi wa arbacun ligayrihi waqad wuqit can maalikin khamsun wa sabcun uma sit liلظaahiriyi tiscatu shuhuuri tamasukan bilgaalibi اlmashhuud daahirigii markii de nusuus meeshii ma taalle irticaanka hadi la yaqaanin buu ku dhegeysan tiscatu shuhuuri sagaalkii bilood buuse leeyahay tamasukan qabsasho u qabsanayo bilgaalibi ilmashhuuri gaalibkii caankaa shahaadatu الzawji hunaa turaddu laakina nucmaana biha yactadu shahaadatu zawji zawjka markhaatigiisa hunaa halkan marka la joogo xaaskiisii in zina markaa waxa weeyaan lagu markhaati kaco oo intuu saddex kala soo kahaysta ee fartoyd maxkamadiisa imaadaano heblaaya ama ku markhaati furaynaa zino uu yidhaahdo ma la tirsanayaa isagu cadadkaba gelaya wuxuu yihi shahaadatu zawji imra turaddu waa marduuda cinda aljumhuur laakina nucmaana biha yactadu abu xaniifa waa tirsanaya mar hadduu cadli yahay waa caadi buu la aqbalaya lakin qolyaha kale maxay leeyihiin waxa weeyaan waa muddaci buu isu bedelaya ninkan dhibaatuu meeshii tirsanaya firaashkiisa in la buu tirsanaya markhaatigu dacwadda nin barnaamijka ka joogu ahayo isagu labada dhinac dhinacna aan ahayn laakiin maanta ninkani buu dhinac kaga jiraa markaa ma noqonayo in tusadiq hadday gabadhii rumayso aw nisaabun shahida ama nisaabkii markhaatigaee dee afarta ahaa ay ka markhaati kacaan zinadeeda laacana lacaankii ninka waa u furan yahay ka yanfiya canhu lwalada maanta xad uu anfiyayaa ma jire dee xadkiilanyaa qiratae ama markhaatiyadii loo helaye laakiin de waxaasoo dhami weladkan ma anfacayaan markhaatiyadaa wada furaya inay gabadhan zine ku dhacday iyo iyadaa qiratay iyo xataa hadday tiraahda ilmahan isaguma dhalina ninkaa kalaa dhalay waxaasoo dham ma anfacaya oo ilmihii yaraa masabkiisi ma go'ay haddaba laacana licaamuu la iman ka yafiya canhul waleed si weedkii isaga anfiyo halkana muxuu yidhahdaa waradada axmed wa nucmaan xanaabiladiiyo iyo nucmaanba meeshan way diidan yihiin wiflu lilfiraash ifligana firaashka ayaa iskale laa yushaano lama ceebina hol sheegi maayo oo loogu abtirinayo markaa maxay dhibaatadu ka timid waxay isla yihiin labadoodii licaanka waa lidafci lxad wa nafyu lwaladi tabca markaa maanta hadday iyadii rumaysay ama markhaatiyadii la helay dee ninkii xadba laguma leh marka mar xad uu darinaya kol haddii aanu jirin dafyulwalad kelihii meesha ma imanaya bay leeyiin sharطu talaacunin lada nucmaani xuraani muslimaani naatiqaani waayo waa labadii dhinac markaa imika ayaa shuruuddoodii laga hadlay sharطu talaacunin in licaan la gabo waxaa shardi u ah lada nucmaani nucmaan agtiisa xuraani waa zawjaani xuraani muslimaani naatiqaani intaaba isagaa la gaala labadii gaalada ahaa leexan kaba dhexeeyuu leey ama sawjkii muslimka ahaa iyo gabadhii dibyada ahayd leexan kama dhexeeyo waa inay weliba yihiin xuraa laba addoommaa ama nin markaa waxa weeyaan xora iyo gabadh addoona leexaan kama dhaxay ama gabadh maarata xuraa iyo nin addoon leexaan kama dhaxaynaya buuli naatiqayn waa inay yihiin oo ay markaa yihiin kuwa hadlaya ama dad markaa waxaan hadliba karaynin oo deetana faraha lagu dhaarinayo ma taasina iyaguna ma shaqaynaysa qolyihii kaleo dhan ugu lagiina yarmuuna aswaajahum cumuumkeeday qaadanayaan intoo dhanba way soo gelinaya marka kii akhraska ahaana dee sidii dhan abwaabta kaleba waa la dhaariyaa sidii loo dhaarinayay unbaa loo dhaarinayaabay washtarau waxay haddaba shardiyaan fuqahadii dhammaanba atakliifa intaasay sila ogolayeen way isla ogolayeen takliif inay maarata waxa weye caaqilayni baalighayni ay yihiin ayaa shardi ah lalcadaala cadaalad lama shardiyayo waa inay caqlan yihiin dee la shardiya maayo iyagu maaratay arrin khaasay ka hadlayaan cid kale uma furayaan wa shardu dii can axmedin maqaala in la shardiya axmed maqaale laga soo guuriye hadal laga soo guuriyey wey yasixu licaanku wuxuu ku asaxaa uu bilamri min sulaan bilamri min asulطaan sulaanka amar ka yimid ubu licaan ku asaxa hadday iyagu intay meel iska istaagaan ay dhahdaan licaab baynu isu mareen ama hebelu kaali markhaatinaga ah licaan baan islaantii marinayaa intuu yeelo waxaas licaan lama yidhaaho licaan wuxuu ka dhacaa uu sultaanka agtiisa maxkamaddu ka dhacaa xaakim baana lila amarkana isagaa siinaya oo markaa dhaalo odhanay muxuu ku dhaarinayaa marka bimaa ataa fii kelimi qur'aan wixii kelmadaha qur-aanka ku yimi qaabkii de waxweyan u dhaaranayeen wayaxbisu nucmaanu ayan yankulu nucmaan wuu xurayaa kooda ka maaga shahaadaadka iyo dhaarti ninkiya iska geey ma dhaaranaym lakin way zinaysatay waa la xabisaya ilaa iyo inta oo licaankii maray marka isagu bilowgiibaama xad waajibine oo wuxuu leeyahay de ninkan licaan baa meesha u yaalla marka xadkii toos looguma qaadi karayn qolyaha kale waxle waa la hadduu dhaartii mari waayo toos baa loo xabeeyey isaguna waxoogaa idraw lxuduuda bishubuhaat diibuu yar wuxuu le ninkan maadaama wadadii lacaanku uu furan yahay weli waxbaa taagan eh, lama xadee haddii isagii uu lacaankii maro iyadii ay ka istaagtaan saasoo kale iyadii wuu xabisayaa oo de wuxuu leeya qof baa dhaartay qof dhaartii baa qof kale ku xadayna way adagtaa markaa xad aan markhaatiya loo haynin laga qaadi laga oogi maayo iyada wlxambali bizawjatin daa yafcalu xambaliguna zawjadiibu saa yeelaya oo isaguna wuxuu leeya zawjadu hadday inu dhaaran weydo waa la xabisayaa uune ninkan dhaartiisa lagu xaliimaya boqolyii kalena waxay leeyihiin marka ninkan licaankiisa uu dhammaado wajaba alxadu calayha xadkii awliyada ku waajibiyey laakiin waxay ku dafcinaysaa uun dhaartaasay ku dafcinaysa haday dhaartii lagu dafcin weydo waa laga oogaya wataqacu lfurqatu bilicaani markii haddaba licaanku uu dhaco oo labadiiba ay dhammaystaan shantiisii uu dhamaystay iyadana shanteeda ay dhammaysato ayaa furqa dhacaysa nikaaxii halkaasuu ku fasahmayaa fasakhaadu baha wahiya lada nucmaani lisulطaan nucmaan agtiisa furqada sulطaankaa iskaleh oo isagaa kala daynaya o karageryaya oo ridaya fasakhaad laakiin inta aanu ridin ma dhacaysay buu leey nabigu waa kii laa sabiila laka calayha markaa taasu wuxuu ka dhigayaa furko uu nabigu ridaya alayhi salaatu wasalaam laakiin de waxaa ishkaal baa lagu soo rogaalayay oo way hadduu suldaanki iskaba aamuso waxba ridi waayo biyuu iska sii haysanaya xalaal bay isu sii ahaanayaan mana laha xarifyadii xalaal bay isu ahaanayaan markaa alfurqatu bimujarad licaa washaafici bilacni zawjin faraqa shaaficigu isagu wuxuu ku kala geynayaaba markii licaanka ninku dhammaado keeda maba sugayeba licaankii ninku markuu dhammaado ayaa weladkiina anfismayaa gabadhiina ay meesha ka baxaysaa xadkiina uu ku waajibayaa isagana ka dhacaya washaafici bilacni zawji faraqa lakiin qolyaha kale taa saas ma laha waxay leeyiin waa markay iyaduna dhammaysto wa qiila qolaaba odhanaysa laa yalzamu an yaftariqaa inay kala tagaan waajibba maaha ee waa iska mustaxab waxaa sidaa laga sheegay cusmaan albati kabiicaan ahaayo reer basro ahaa waxaa kaluu sheegayaa ibn cabdilbar qolooyinka hor reer basri inay ka qaateen muxallaha sidoo kale muscab ibn zubayr ayuu ka soo naqlinay laa yalzamu an yaftariqa lakin de laa sabiila laka calayha ayaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wain yukadibu nafsahu zawju zawjkii hadduu haddaba isbeeniyo oo ilawa iska hadlay markuu licaankii maray ayaduna licaankeedi dhamaysankan ayuu mar dambe ayuu u damcayba wuxuu yidhi waa iska hadlayey xamiisinaysa falaa yamkixuha guursan maayo waa la xadi xadki waa laga oogaya de waa kan gartay qadar waxa weeyaan isagii dib gartay xadkii waa laga oogay laakiin ma gabadhii ku noqon maayo guursan maayo waqaala qaala nucmaanu bala abu xaniifa maya waa ku noqonayaa buu ila wixii kala geeyantada ahayd meesha qadwan ninka xad baaba ninka u soo baxay waaba la xadeeyeyba haddii marka horeba xadka laga oogi lahaa kala tageen markaa licaankii waa la rafciyey muleysw qolyaha kale laa sabiil laka calayha ayay haysta waman yukadib nafsahu ninkii haddaba naftiisa beeniya min bacdi maa laacana licaan markii uu maray kadib ka naftiisa beeniya oo yidhaa yadiyo isagaba koodan koodii yidhahda waan iska hadlayeyba xadduhu wifaaqa lazima muran la'aan iyo si la isku waafaqsan yahay in la xadeeyo ayaa laazimaysa hadday iyadu soo istakdiibisanayadii baa la xadaya hadduu isagu istakdiibinaya isagii baa la xadayaa kitaabu lbuyuuc markaasuu inagu joogaa insha allahu tacala wsala allahu wasalam calaa nabiyina